wsala الله على muxamadi وعلى aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna علما yanfacuna wala تجعل ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku jiray baabkii ku saabsanaa baabu alraja oo riyaadu saalixiinka ka mid a xadiiska afar boqol iyo laba iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo siddeed iyo soddone can ilbaraa'i bni caazib radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam almuslimu ida su'ila fi alqabri yashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu allah almuslimu muslimku idaa su'ila marka lagu weydiiyo fi lqabri xabaasha gudaheeda marka lagu su'aalo malaa'igtu ay weydiiyaan man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka su'aalihii qabriga yashhadu waxa uu qirayaa muslimkaas an laa ilaaha ila allaahu ay annahu shaniyeh laa ilaaha ila allahu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane wa anna muxammadan wuxuu kaloo qirayaa in muxammed calayhi salaatu wasalaam rasuulu ullah allah rasuulkiisa inuu yahay rasuulkii ilaahay inuu yahay fadalika qowluhu tacaala kaasina waxa weeye waa hadalku allah yidhi macnihiisii weeye yacni ta'wiilkiisii iyo fulitaankiisii uu fulayey weeye yacni aayadda lafteedii ma aha waxaa loo jeedaa waa ta'wiilkeedii bimacnaa waa camal ahaan iyadoo u dhacaysa siduu allah sheegay yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli althaabiti fi alxayaati addunya wa fi allah muxuu yidhi yuthabbitu allahu allah waa aladiina kuwii aamanuu rumeeyuu sugayaa bilqowli athaabiti hadalkii sugnaaya xaqa ahaa ayuu ku sugayaa fi lxayaati dunya fi lxayaati addunya nolosha adduunyo gudaheeda ayuu ku sugayaa kalaamka xaqa ah wa fi laakhirati aakhira gudaheedana waa ku sugayaa muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsan yahy muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskani waxa uu tilmaamayaa in nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ahi marka xabaalaha qofka muslimka ahi marka xabaasha la dhigo ee lagu aaso su'aalaha xabaasha lagu weydiinaayo shahaadataynka ayuu markaa qirayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah marka shahaadadii wax la macnaa baa laga tilmaamaya waxaa la weydiinayaa man rabuka iyo waman nabiyuka iyo baa la weydiinaya marka wax shahaadadii la macna abuu qirayaabaa macnuhu u dhacaya waayo macnihii shahaadada hadduu qiray shahaadadii waa qira shahaadataynkii wax la macnaa hadduu qiray shahaadataynkii waa qira qiritaanka uu shahaadataynka qiraayo markaa su'aalaha qabriga la weydiinaayo uu qiraayo ayaa waxay tahay tahbiitkii iyo sugistii aakhire la sugaayo ee allah ku sheegay qur'aanka yuthabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira sida qofka loo sugayaana waxay tahay qofkii adduunyada kaga baxay laa ilaaha ila allah oo laasimi jiray shahaadateynka inuu ku dhawaaqo ilaahay waa soloosiinayaa qofkii markaa adduunyada taa ku dayacay oo aan la iman jirin ee waalan kale iskaga jiray oo shahaadateynkaba dee aan qiri jirin walow afkaa ka sheegto muslim inuu yahay dee waxa weeye adduunyadiiba laguma sugin markaa sidaas aawadee aakhirina waa seegaya si kastooo dadka qaarkood waxay sameeyaan talqiin wax la yidhaahdo inay xabaasha korkeeda ay doonaan inay markaa qofkii u laqimaan ay yidhahdeen addoonkan ilaahayow addoonkii ilaahay dhalayow addoonkii ilaahay dhalayow addoontii ilaahay dhashayow laba malagoo sharaf la waa kuu imanayaa waxay ku weydiin doonaan rabbigaa waa kuma waxay ku weydiin doonaan rabbigaa waa kuma waxaad tidhaha rabbi allaah rabbigay waa allaah dheh waxay ku weydiin doonaan nebigaagu waa kuma waxaad tidhaha nebiyi muxammadun talqiinta caynkaas ee saas la sheegaayo ee beledada qaarkood laga isticmaalo kollay innaga xaggeenna ma badna xaalxaal naadira waa dhacdaa inuu markaa wadaad wadaad sameeyo marmar waa dhacdaa beryahanna maba aragba waa horaa markaa mar laga yaabaa inaan arkay laakiin beledada qaarkood wax ka jira weeye asalkeedu xadiis daciifa ku soo arooray xadiisku nebiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam waa daciif buluuqulmaraamkii baad ku arki kartaa marka xadiiska haddaad u baahato marka talqiinta caynkaasi mar haddaan xadiiskeeduna asixin in lagu camal fala maaha talqiinta laynaga rabaa waxay tahay markuu qofku sakaraadayo in shahaadada loo laqimo laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah taas in la dayaco maaha waana wax qofka anfacaya xadiiskeeduna waa sugan yahi o culamadu waa taxsiiniyeen qofka haddii markaa ka muuqdo xaaladdiisa inay culus tahay ma ogin inagu gooru dhimanayee haddii markaa ifafaalaha saa laga arko waa in talqiinta loo sameeyaa oo shahaadada loo laqimaa inuu yidhahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waa in loo laqimaa odrhodka uu taa yidhahdana waa anfacaysaayo dee wakhtuu camal falaaye markaa waxa weeye camalkiisu furaa ayuu joogaa ya dee xadiiska nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa amray nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna qofka uu noqdo hadalkiisa ugu dambeeya ee uu adduunyada kaga baxaya laa ilaaha ila allah uu noqdaa jannaduu gelayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye taas in lagu dadaalo weeye laakiin talqiintaa kale ee marka la aaso qofkii dabadeed talqiintaa dambe ee la doonaayo marka la aaso in loo laqimo iyadu marka waxa weeye saxiix ma aha daliilna saasayna u lahayn maadaama xadiisku aanu asixin aanu sugnayn waxay u taraysaana ma jirto haddii khayr ku jiri lahaana dee xadiis markaa sugan baa loo heli lahaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii wakhtigiidee ay joogeen dad fara badan baa dhimanayay yacanii talqiintaa waa la soo naqlin lahaa way badnaan lahayd naqliga xataa la soo naqlinaya yacani waxa weeye markaa saas aawadeed mid saxa maaha mid saxa sidaas ayayna markaa u ahayn marmar baan waxaanu idhaahdaa dee qishkii baa iska oo markaasaa imtixaankii xataa malaa'igtu qaadaysa ee xabaalaha ku qaadaysa la doonaya jawaabaha in hoos laga bixiyo yani qishkii baa ilaa halkaa socda hmm. eh, marka fi lxayaati dunyaa waa in marka adduunyada uu laazimi jiray aakhirana waa in la solonsiiyo cabdullahi bnu cabaas waxaa laga sheegay inuu yidhi qofka shahaadada laazima markuu adduunyada ku sugan yahay man daama cala alshahaadati fi ddunya yulaqinuhu allaahu tacaala fii qabrih ilaahay wuxuu u laqimaa shahaadada xabaasha markuu ku sugan yahay ayuu ilaahay u laqimaa oo waafajiyaa xadiidka afar boqol iyo saddex iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo sagaal iyo soddone wa can anasin radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaal ina alkaafira idaa camila xasanatan ina alkaafira gaalku idaa camila markuu sameeyo idaa camila markuu sameeyo xasanatan wanaag uu sameeyo shay xasano oo wanaagsan ucima biha umatan ucima biha tucmatan min addunya ucima waa la quudiyaa ay huwa isaga biha xasanadaas sababteeda lagu quudiyaa tucmatan quudin lagu quudiya min addunya yacni xagga adduunyada ayaa markaa quud laga quudiyaa bimacnaa waxyaalo nicmo adduunye ah baa loo geliyaa nicmo adduunye wax ah ayaa loo geliyaa hadday tahay maalka hadday tahay ubadka hadday tahay caafimaadka xoogga yani waxa weye masaa'ib in laga bacd almasaa'ib laga baajiyo yani waxyaalaha addunyawi ah ayaa loo geliyaa wa ama almu'minu muuminka miya fa ina allaha tacaala <clears throat> allah isagaa korreeye yaddakhiru lahu xasanaatihi fi alaakhira yaddakhiru lahu waa u kaydinayaa allah yaddakhiru waa kaydinayaa allah lahu qofkaas ayuu u kaydinayaa xasanaatihi khayraadkiisii iyo xasanaadkiisii wuxuu ugu kaydinayaa fi alaakhirati aakhira ayuu ugu dibdhigayaa ugu kaydinaya waa kayd u yaalla hmm. haata la yidhahdo waxa uu qofku baxsado waa boosti aakhiro yani halkaasaa laga qaato wa yucqibuhu wuxuu markaa u dabagelinayaa risqan arsaaq fi dunya adduunyada gudaheeda calaa taacatihi taacadii uu la yimi daraaddeed ayaa marka waxa weeye risqna adduunyada loogu cirbinayaa xasanadii uu la yimi sawaabkeedii aakhiro waa loogu kaydinaya wax ka midana adduunyada ayaa lagu arsaaqaya markaasuu xasanaadkiisii wax ka mida ah adduunyada ku quudanaya hmm. laakiin sawaabka badankiisa aakhiru marka u yaalla wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo saxiixa ku sugan ina allaha laa yadlimu mu'minan xasana ina allaha allah laa yadlimu dulmii maayo mu'minan ruux mu'mina xasanatan hal xasano kama dulminayo yucdaa biha fi dunya yucdaa waa la siiyaa ay huwa muuminka biha xasanada ee sababteeda ayaa lagu siiyaa fi dunya adduunyada waxaa lagu siiyaa marka waxa weye arsaaq iyo waxa marka yani manaafic adduunyo ayaa lagu siiya wa biha waa lagu abaalmariyaa fi aakhirati aakhira gudaheedana waa lagu abaalmariyaa wa ama alkaafiru gaalka miyaa fayucamu bixasanaati maa camila lilaahi tacaala fi dunya fa waa la quudiyaa gaalkii ay huwa isaga gaalkaa waa la quudiyaa bixasanaati maa camila wuxuu sameeyey xasanaadkiisii ayaa la quudiya xasanaadkeedii sababteeda lagu quudiyaa ay bixasanaati camalihi ama bixasanaati aladii camilahu lilaahi ilaahay dartii uu sameeyey tacaala allah isagaa korreeyey fi dunya adduunyada gudaheeda ayaa lagu quudiyaa oo manaaficda adduunyada loo geliya oo manaaficda adduunyada loo geliya xataa idaa afdaa ila alaakhira ilama iyo marka uu aakhiro gaadhana yani saasaa loo quudinayaa oo waxaa loogu siinayaa ilaa markuu aakhiro gaadhana lam yakun lahu xasanatun idaadan ama aad tidhaahdo waxa weye waa bimacnaa fa fa sababiyay la macno tahay ay fa faidaa afdaa ama macno haayo aad u fasirto waa taadii ibtidaa'iyada haydun <clears throat> laba weji baa iska jiraan saynu hore usoo sheegnay in la yidhahdo macnalfa bay u dhacdaa iyo in laha macno haayana waa faa'idaynaysa xataa idaa afdaa ay afdaa markuu gaadho ila alaakhirati aakhire gaadho gaalkaasi lam yakun lahu xasanatun wax xasana'a ah ma leh xasanadaasoo yujzaa biha lagu abaalmariyo rawaahu muslim xadiidka muslim ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qofka muuminka iyo qofka gaalka ah mid walba xasanaadku adduunyada ku sameeyey iyo waxa uu adduunyada ku helaayo iyo waxa aakhiro u kula kulmayo qofkii muuminka ahaa markuu xasanaad iyo wanaag adduunyada kula yimaado aakhira loogu kaydinaya sawaabkiis adduunyada in lagu quudiyo ama masaa'ib lagaga daafaco ama waxyaalo wanaagsan lagu siiyana waa dhacdaa laakiin waxa weeye waa in markuu camal falayo aanu u camal falin adduunyada ha lagugu quudiyo qofka marka muuminka ahi qofka muuminkii markuu wanaag samaynaayo waa inaanu uga jeedin taranta iyo maalka iyo caafimaadka iyo xoogga iyo masaa'ibta adduunya in laga daafaco muraadkiisu waa inaanu ahayn ee qasadkiisa alqasdu alacdam waa inuu noqdaa aakhiro sawaabkeed inuu ku doonaayo oo inuu janno ku helo raalli ahaansho ku helo naar kaga badbaado waa inuu u samaynaya lihawaabi alaakhira ashyaadan kale dariiqa ha ugu timaado laakiin isaga maqsuud weyn weyn u ahayn maqsuudka weyni waa inuu noqdaa ama maqsuudkiisoo dhanba waa inuu noqdaa lisawaabi alaakhira xasanaadkuu samaynaayo sadaqaduu bixinaayo samafalkuu samaynaayo cibaadaduu samaynaayo wanaaguu la imanayo waa inuu sawaabka aakhiriya ajarka aakhira ku doonayaa janno aad ku heshid naar aad kaga badbaadid raallihaansha ilaahay aad ku gaadhid muraadkiisu waa inuu saa yahay muraadkiisu waa inuu saa yahay ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen hadduu qofku markaa waxa weeye u samaynaayo iyadoo ilaahay darki ilaahay dartii camalka uga jeedo hadduu qofku markaa waxa isagoo ilaahay dartii camalka uga jeeda uu samaynaayo ilaahay ha kugu xafido ha kugu ilaaliyo cimriga ha kugu barakeeyo ubadka ha kugu farabadiyo ha kugu barakeeyo ha kugu wanaajiyo maal ha kugu siiyo adduunyo uun wax ku wareegaya hadday tahay yani waxa weye bacdu cilmi baa yidhi haddii maqsuudkii aakhire aan laba soo gelin walow marka ilahay dartii ha u sameeye sawaab aakhire ku heli maayo xataa culamada qaar baasaa yidhi marka waxa weye maqsuudkiisa weyni waa inuu noqdaa lisawaabi alaakhira sawaabka aakhiro inuu ku doonaayo waa inuu saa noqdaa ashyadan kale ariiqa ha ugu timaado ashyaadan kale dariiqa ha ugu timaado ilaaba ilaana laazim maaha ashyadan inay u timaado ha dhici karta fii bacdi alaxyaan adduunyada intuu joogay rafaad iyo dhibaata inuu ku noolaa oo sabaabkiisii loo wada kaydiyo ama badankiisii loo kaydiyo ayaa dhici karta marka ruux yaanu is odhannin hadduu wanaagyadii la yimaado oo markaysagaa dabeedna dhibaatooyin ka bixi waayo warniyow xaggee lagaa haystaa meesha beladu kaaga dhacday xaggay tahay adigu daacaad la imanaysaa waxaanaad samaynaysa waxaanaad samaynaysa waxaanaad samaynaysaa haddana waxa weeye marka kadeed iyo dhibaataad ka bixi la'dahay ya yani waxa weye waa inaanu odhan yani jannadii waa inaan addunyada ku helaa jannadii aakhiray jirtaa jannadii inuu adduunyada ka doono yani waxaweye ma aha waxaana dhici karta masaa'ibta iyo dhibaatooyinka iyo waxyaalahaasi in isaga dantiisa tahay oo haddii markaysaa markaa ashyaadaas aanu la kulmi lahayn inuu waxaweye waxyaala ka daran ku dhici lahaa ilaahay arxamuraaximiinka ahaa ee cid walba uga naxariista badnaabaa u dooray marka waa inuu ogaadaa oo garwaaqsadaa waxan inay dantiisa tahay dantiisa inay tahay intee waxa weeye ku sugnaa dhibaatooyin yacni oo inta ay dhibaatada ku sugnaayeen ilaahay caabudayey oo wanaagsanaa xaaladdoodu fiicnayd dhibaatooyinkii markii laga qaaday oo ladnaan iyo barwaaqo iyo maal iyo nicmo ay heleen ama madaxnimo ay heleen ka sii daayey ya xadhiggii ilaahay ba gooyey oo kibray ya adduunyadiina waa iska maalmo yar maalmihii yaraa marku waxa weye cantaree kibre wuxuu doono sameeyo siduu doono u dhaqmo xadhiggii ilaahayna jaro maxaa u dambeeyo uun dee waxaweye in mar keliya la qabto qabri u galo ille waa iska wakhti kooban markaysaga adduunyadu ya marka in dhibaatadaa uu ku sugnaadaa dantiisa inay tahay oo noloshiisa aakhiro ay u waxtar badan tahay baa laga yaabaa laakiin isagu caaqibadii ma oga caaqibadii qofku ma oga marka waxa weeye waa in marka waxa weeye aan wax ku qiyaasin maxaad adduunyada la kulantay xaggee lagaa haystaa waxa weeye waa inaad ogaataa yacni almixnatu qad tasiru minxa dhibaatada lafteedaa deeq ilaahay noqotaa qad yuncimu allahu bilbalwa wa in cadumat wayabtali illaahu bacd alqawmi binnicami ilaahay mar wuxuu ku nicmeeyaa musiibuu ku nicmeeyaa oo nicmo u bixiyaa dadba musiibadu nicmo u tahay qaarna wuxuu markaa ku mashaqeeyaa oo ku dhibaateeyaa nicmooyin markaasaa nicmadu musiibo uga dhigan tahay oo diinkiisii ay ka galaafataa nicmadii adduunyo diinkiisii ay ka galaafataa waayah ruuxa muuminka ah xasanaadku sameeyey aakhirana waa loogu kaydiyaa adduunyada wax ka mida in lagu quudiyana waa dhici kartaa waa shay jiraan wa aataynaahu ajrahu fi dunya wa inahu fi alaakhirati la min alsaalixiin nebi ibraahim markuu allah sheegayo wuxuu yidhi waxaannu ku siinay adduunyada markuu joogay ajarkiisii bimacnaa wax ka midaannu ku siinay aakhirana saalixiintuu ka mid yahay maaha ajarkiisii o dhan in loo wada qadimay maaha ee wax ka mida lagu siiyaa laga tilmaamaya xadiis muxuu xadiis baa sheegayey saxaabada qaarkood inay tilmaameen oo yidhaahdeen waxaa mid ahaa wa mina man lam yakul yani waxa weye waxaa naga mid ahaa midaan waxba ka cunin ajarkiisi ya midaan ajarkiisii waxba ka cunin waxba ka cunin ayaa naga mid ahaa haddaanu saxaabadan ahay markaasuu sheegaya saxaabi muscab miyuu ahaa yani wax lagu kanfaa la waaye wax lagu kanfo ayaa la waaye maro yar baa loo helay maradii baa marka madaxa laga saaro addimadaa bannaanaanaya marka addimada laga saarayo xagga hoose laga dhammeeyana madaxa iyo inta saraa bannaanaanaya markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xagga sare ka dhammeeya inta dambena caws iyo soo qaadqaadoo saara aka war marka kuwan ajarkooda waxba ka cumin waxaa ka mida ah bu i saxaabiga annagana waxa weye aynacat lana dunya annaga adduunyadii baa noo bislaatay buui markaasaanu sidaa u guraynaa buui marka dadkii waxa weeye qaarna yani waxa weeye xasanaadkiisiiba adduunyada de ku cunayaa qaarna waxaa laga yaabaa kadeed iyo dhibaato isagoo ku sugan oo ajarkii loo wada kaydiyey inuu aakhiro la kulmo muminiinta qaarkood waaya gaalkii marka aakhiro wuxuu tegayaa isagoo u xasani ayna u oolin oo gaal maxasana marka horeba u sugnaataa yacani waxaa dhici karta bacdulxasanaat oo uu gaalku sameeyo min baabi tafadul in ilaahay adduunyada ku siiyo oo adduunyada ku quudiyo ya oo ku doonuu ilaahay ku quudinaya laazim maaha ku doonuu ku quudinaya ku doonana ku quudin maaha oo labada aayadoo soo arooray midna waa mutlaqa midna waa muqayada hmm. aayadda suurat israa waa muqayada man kaana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha ma nashaau liman nuriidu yani waa muqayada waxaa lagu qayday yani waxa weeye kii tan degdegayso adduunyada aad doonayay oo aakhire marka horeba aan doonayna adduunye uu doonayey cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriidu waxaan u soo dedejinnaa qadarkaanu doonno kaanu doonnaan usoo soo qadarkaanu qadarkaannu doonno marka waxaa laga dhigay yacni in mashii'a lagu qaydaayo shakhsiga allah doono iyo qadarka uu doono u soo dedejinaya ya yani waxa weeye marka aayadda kale waa mutlaqa labada aayadoo kale soo arooray waxa weye iyagu mutlaqa weeye marka waxa weye yuxmal almutlaqu cala almuqayad <clears throat> yani mutlaqa iyo muqayadka la isku xambaaraya waa saas weeye xadiidka afar boqol iyo afar iyo soddon wa jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku waxau uhi calayhi salaatu wasalaam mahalu salawaati alkhamsi salaadaha shanta tusaalahoodu ka nahrin waa sidii durdur ama webi ama durdur tusaalihii durdurkaasoo jaarin soconaya oo khamrin biyo badan calaa baabi axadikum wuxuu soconayaa albaabka midkiin yani waxa weeye albaabkiinu hormaraya idinku idin hormaraya yanii durdur ama webi inuu markaa hortaada marayo oo kaley ka dhiganta oo yakhtasilu minhu kula yowmin khamsa maraat uu ku maydhanayo qofku maalin kastaba shan goor ku maydhanayo saasoo kale ka dhigany nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayabqa min daranihi shay wasakhdiisii iyo uskagiisii miyaa wax ku hadhayaa ninkaa shanta goor maalintii maydhay shan goor buu maydhay markaase yidhahaan maya saasay ka dhigan salaadaha shan tahay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey alhamru alkaiir amri waxaa la yidhahdaa waxaa faraha badan le baa layaha maaun hamrun waa biyo badan weeye ya yani hamrun iyo humrun iyo himrun ah, muhallasaadkii qutrub waxa weeyaan kelimaadkii uu sheegi jiray ka midta hamrun waa biyaha faraha badan leh himrunna waa xiqdiga marka qaynka lahoos dhigo marka qaynka la godana humrun waa jaahilka rajulun humrun waxaa loo jeedaa jaahil lam yujarib alumuur Mm, saddexda xarake marka la kala duwo saddex macnay kala noqon marka waxaa laga qaadanayaa salaadaha shanta ahi qofka markaa inay dembiyada ka daadinayaan waxay se culammadu isweydiiyaan dembiyadan ay daadinayaan ma kuwii yaryaraaba mise waa dembiyadoo dhan jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin dembiyaday daadinayaan waa dembiyada sakaa'irta yaryar ee dembiyada kabaa'irta waaweyn ma aha kabaa'irta laabudda min tawba kabaa'irta tawbadii waa lagama maarmaan bay yidhahdeen waxaanay u cuskadeen xadiiska kale ee muslim saxiixa ku soo wariyey ee tilmaamaya ramadaan ilaa ramadaanta kale laga gaadhaayo iyo cumrada ilaa cumrada kale laga gaadhaayo iyo salaadaha shanta ah mukafiraatun lima baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir iyo maa lam tughsha alkabaa'ir lafdiga kale waxay markaa masaxayaan oo daadinayaan wixii u dhexeeye dembiye ah ida ijtunibat ilkabaa'ir haddii dembiyada waaweyn laga dheeraado waa shari xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka waxay yidhahdeen maadaama lagu shartiyey in kabaa'irta laga dheeraado kabaa'irtii inayna daadinaynin ee kabaa'irtu tawba u baahan tahay laabudda min tawba ayaa laga qaadanaya sida jamaahiiru ahlicilmi mareen waa saas weeye laakiin daa'ifo aan badnayn oo culammada ka mida ah waxay yidhaahdeen maya waxaa lagu xambaarayaa xukunkaasi inuu horreeyey xukunkanna ka dambeeyaa lagu xambaaraya waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam miyaa ninkaa shanta goor maydhay maalintii miyaa uskagiisii wax ku hadhayaan dabeedna waxaa lagu yihi maya wuxuu idhi saasoo kale aan salaaduhuna wax markaa uskaga aynay u reebin bimacnaa wax dembiya u reebin marka iyadoo akbaru daran wasakhdii ugu weyneedii uskagii ugu weynaa saaran yaho kabaa'irtii ku baaqi tahay ile dunuubtu uskag bay ka dhigan tahay in lagu matalo midaan uskagii waxbaba kaga hadhayn dee waxa weye arrinka noocaasi waa baciid waa baciid saas aawadeed daa'ifo culammada ka mid oo sheekh albaani ka mid yahay waxay mareen in lagu xambaarayo xukum markaa nebiga arrin loo kordhiyey inay tahay in lagu xambaaraayo oo ay dhici karto salaaddu hadday wanaag qof walba ma aha salaadda hadduu qofku wanaajiyo khushuucdeeda arkaanteeda yacni siduu u tukanayo yacni waxa weeyaan ilaa salaadihii waa maraatibe ya yani laba salaadood baa laba qof kala tukanayaano waxa u dhaxaynaya buu ibnuqayim yidhi kamaa bayna asamaai walard sida cirkiiyo dhulka udhaxaysa hadduu salaaddii qofku aad u wanaajiyo yacni inay dhici karto kabaa'irtii inay markaa waxaa ka masaxdo ama ka yaryarayso inay suuragal tahay ayuu maray laakiin qof walba ma aha markaa wuu tukadaaye ilaaba ilaa ka masaxdo markaysa waxa ma aha yacni ra'yigaasna culamada qaarkood ayaa saas yadaa u maray laakiin jamaahiirtu sida horay mareen daahirka xadiiskaas ay cuskanayaan xadiikanna waxay leeyiin waa mulaq mulaqa iyo muqayadkana waa laysku qaydaya xadiidka afar boqoliyo shan iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo koob iyo afartane wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul wuxuu ibnu cabbaas yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo maa min rajulin nin ma jiro ninkaasoo muslimin muslim ah ninkaasoo yamuutu dhimanaya oo fa yaquumu ay istaagayaan calaa janaasatihi yacnii maydkiisa ama janaasadiisa tukashada lagu tukanaayo ay isu taagayaan arbacuuna rajulan afartan nin ay isu taagayaan afartankaa nin oo laa yushrikuuna billaahi shay'a allah aan waxba ugu shariig yeelaynin oo tawxiid la yimi oo muwaxidiin ah oo shirki ka maran akbar iyo asqarba ilaa shafacahum allahu fiih inuu ilaahay shafaacada iyo ducaday u ducaynayaan inuu ilaahay ka aqbala mooyaane yacni ma dhacdo sidaasi inuu shafaacada ka aqbala mooyaane shafacahum ay qabila shafaacatahum shafaacadana waxaa looga jeeda ducada ducaday u ducaynayaan inuu ka aqbalo mooyaane fadu markay shidan tahay waxay noqonaysaa qabuulkii shafaacada la aqbalayo fiihi ay fii sha'nihi arrinkiisa gudihiisa ducaday ka duceeyeena ka shafeeco qaadeen inuu ilaahay u aqbalo mooyaane hadday dhacdo waa u aqbalaya rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa ducada dadka muslimiinta ay u ducaynayaan qofka maydka dhintay ee janaasadiisa ay ku tukanayaan haddii cadadkoodu ay gaadhaan afartan hadday ka badan yihiinna waa ka sii fiican tahay afartankaasina ahlu tawxiid yihiin ay u duceeyaan inuu ilahay shafaacadooda u aqbalaayo oo marka ay yidhaahdaan ilaah u naxariiso dembigiisana dhaaf naar ka badbaadiyo jannee inuu ilaahay u aqbalaayo laakiin maxaa lagu qayday laa yushrikuuna billaahi shaya xadiis kaloo soo arooray waa jiraa oo tilmaamaya boqol qof qofkay markaa u duceeyayaan oo ku tukadaan hadduu asaxo labadu isdiidi maayaan hadduu sugnaado labadu isma diidayaan waxaa laga qaadanayaa qofka muslimkaa tukashada lagu tukanaayo in caddadka loo badiyaa inay fiican tahay oo jamac badan in loo helaa inay aad u fiican tahay marka sidii lagula dadaali lahaa jamaca in loo badiyo oo weliba dadka markaysaga towxiidkoodu yacni markaa uu kaamilka yahay ama tawxiidkii ku fiican oo shirkiga ka maran in lagula dadaalo ayaa laga qaadanaya ayaa laga qaadanaya rajulan marka la yidhina hadda mafhuum male waxaa laga tilmaamayaa unu shakhsi baa looga jeeda afartan qof hadday qaarkood dumar noqdaan ahlu tawxiida yacni waxa weeyaan waxba markaa dhibi kuma sugnaan farqi ma kale lahaa cidda ku tukanaysaa inuu nin yahay iyo inuu qof dumara yahay haddii sifada markaa laynoo sheegay iskaga midka yihiin wax farqiya ma kale marka awalan waxaa shardiya waa inuu isagu muslim yahay haddaanu muslim ahayn hadday malaayiin u duceeyaan waxba tari mayso maa min rajulin muslimin qof dumaroo muslimada hadday tahayna waa la mid oo farqi ma kala laha ka lagu tukanayaa inuu nin yahay iyo inuu qof dumara yahay farqi ma kala leh laakiin shardi waxaa marka hore waa inuu muslim yahay muslim xaqiiqiyaa loo jeeda maaha daahirka inuu muslim ka yahay hoostana munaafiq ka yahay nifaaq ictiqaadi ah taas waxba u tari mayso waxba u tari mayso hadduu munaafiq nifaaqiisu ictiqaadi yahoo kufriya gaalnimo qarsanaya hadduu yahay waxay u taraysaa ma jirto maa min rajulin muslimin yamuutu yacnii islaamnimadii uu ku dhintay markuu dhintay waxaa ku tukaday oo u duceeyey dadka intaa la eg ilaahay shafaacadooda waa u aqbalaya xadiiska afar boqol xadiiska rawaahu muslim rawaahu muslim muslim baa soo wariyey xadiiska afar boqol iyo lix iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo labiyo afartan wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala kuna maca rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam fii qubatin naxwan min arbaciin qaala ibnu mascuud waxau yidhi kunna waxaanu ahaan jiray maca rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi la jirkiisa fii qubatin qubad gudaheed waa guri markaysa markaa teendho la sameeyey baa laga tilmaamaya yacnii teendho gudaheeda ama qubad gudaheed baanu ku sugnayn naxwan min arbaciin yacni waxaanu ku dhoweyn afartan ama ilaa afartan qadar afartanaanu ahayn afartan qof ayaanu ahayn erayga naxwi macaani badan baa loo isticmaalaa ilaa afariyo toban macnaa qaarkood soo arooriyey naxwi bimacnaa mil waa la yidhahda bimacnaa qadri waa la yidhahdaa naxwiga in qadri looga jeedo macaani badan baa loo isticmaalaa marka hadda waxaa loo jeedaa qadar baa ma ka raalli noqonaysaan an takunuu rubca ahli iljanna ahlu jannaha rubcood inaad noqotaan haddaa ummatu muxammad tihiin oo marka ahlu jannaha jannada galay afar meelood loo qaybiyo ummatu muxamed inay rubuc noqoto afar meelood meeloodoo meel ahaan ummadaha kale oo dhanna inta kale noqdaan ma ku raalli noqonaysaan qulnaa waxaanu nidhi nacam haa qaala haddana nebigu waxau ihi calayhi salaatu wasalaam atardawna ma ku raali noqonaysaan an takuunuu inaad noqotaan ulua ahliljanna ahlujannaha daloolkood saddex dalool marka loo qaybiyo inaa hal dalool ku dhacdaan labada daloolee kalena ummadaha kale o dhan oo laysu geeya isku noqdaan qulnaa waxaanu nidhi nacam haa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsu muxammadin biyadih waaladii kii baan ku dhaartay nafsu muxammadin muxamed naftiisu biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay ilahay waxaa u sugnaatay gacan xaqiiqiya u sugnaato gacmaha makhluuqaadka aan shabbahaynin sida laynoogu sheegaynu u rumaynaynaa ya laysa ka milihi shay gacmaha aynu naqaano lama mid aha kayfkeediiyo qaabkeedana garanmayno sa laynoogu sheegayn u rumayna innii la arjuu anigu waa rajaynayaabaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam an takuunuu inaad noqotaan nisfa ahli ljanna ahlu jannaha kale barkeed inaad noqotaan ahlu jannaha kale barkood inaad noqotaan baan rajaynaya wadalika ana aljannata laa yadkhuluha ila nafsun mu'mina wadalika kaasina waxay ku dhacaysaa ana aljannata in jannadu laa yadkhuluha aanu gelaynin ilaa nafsun muslima hmm. wadalika ana aljannata laa yadkhuluhaa ila nafsun muslima taasina waxay ku dhacaysaa ana aljannata in jannada laa yadkhuluha aanu gelayn ilaa nafsun muslima naf muslimada mooyaane naf kale aynay gelayn jannada waxaa gelaya oo keliya yacni nafaha markaa muslimiinta ah baa geliya hmm. naf muslimada nafaan ahayna geli mayso wamaa antum fii ahli shirki ila kashacrati albaydaa'i fii jildi athawri alaswad wamaa antum idinkuma tiidin fii ahli shirki gaalada marka laydin eego ila kashacrati albaydaa xabad tinoo cad oo kalea ah mooyaane wax kalama tiidin inta yaraan ka qabtaan fii jildi thawri alaswad ya dibi madow yani markaa haragiis yani marka waxa shacradaa baydaagu xalay ku taala ama fii janbi shacri jildi shacri jildi yani waxay u dhacaysaa macnuhu fii jildi athawri alaswadi dibigii madoobaa haraggiisii <clears throat> gudihiisa xaalay ku sugan tahay yacni tinkaa yara cadi aw kashacrati asawdaa raawigaa shakiyey labada tuu yidhi labada teebuu yidhi aw kashacrati asawdaa ama waxaa ka dhigantihiin oo keliya sidii tin madow oo kalea ka dhigantihiin xaal tinkaa madowgii fii jildi thawri alaxmar dibi cas haraggii xaalu ku sugan yahay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani waxa uu tilmaamayaa ummaddan ummatu muxamed jannada markaa kala badhow badh inay noqon doonaan dadka gala ugu yaraan inay nus noqon doonaan ummadaha kaleo dhan oo laysu geey ummadaha kaleo dhan ummadaha kaleo dhan oo laysu geeyeyna nuska kale isku noqonayaan marka rajo wanaagsan baa xadiisku tilmaamaya oo aada u weyn oo in ummatu muxamed jannada ku badan tahay oo dad fara badani ka gelayaan ummatu muxamedkana waxaa loo jeedaa ummatlijaaba loo jeedaa ciddii nabiga rumaysay calayhi salaatu wasalaam ee raacday baa laga tilmaamayaa dadkii muslimkaaha baa laga tilmaamaya marka waana yar yihiin marka loo eego dee gaalada oo dee xataa inta nebi maxamed loo soo diray calayhi salaatu wasalaam inta ka islaamtay intay laagta maxay kaga dhacaan marka waxa weeye dadka markaa gaalada ah ya dadka gaalada ah maxay kaga dhacaan hadda waxaa lagu sheegaa yacni waxa weeyaan toddoba milyaar ama toddoba bilyan dadka adduunyada joogaan dee laba bilyan ma gaadhaan cidda islaamnimo u abtirsata ya laba bilyan ma gaadhaan inta kale islaamnimo uma abtirsano shanta bilyan ee kale islaamnimo uma aabtirsanba haddama aragtaa labada bilyanna dee wixii ku jira ku jira maaha dee iyaga laftoodu inay saaf yihiin maaha inay saaf yihiin maaha laba bilyanna maba gaadhaanba <clears throat> marka marka laydin eego dadka gaalada ah dee iyagaa idinka badan waxaa ka dhigantihiin tin cad oo dibi madow yacni timihiisa ku dhex yaalla muxuu kaga dhacaa hal tin oo cad oo waxaa tima uu leeyahay dibigu ay wada madow yihiin tinkaasina cadiyo ka dhex muuqanaya ama tin yar oo madow oo dibi cas yacni ku dhex yaalla timihiis ya bartaasoo kale ka dhigantihiin yacni xagga yaraanshaha sidaa u yartihiin haddana maca daalik jannadii dee wax weyn baa ka qabsanaysaanoo nus inaad noqotaan baan rajaynayaa buuhi waanu ku dhaartay nebigu calayhi salaatu wasalaam kow waxaa laga qaataa erayga arjuuye insha allahu inaan la kulmin axaadiis fara badan bayna ku so aroortay nebigu inuu odhanaayo arjuu aanu insha allahu raacin wax mustaqbaliyana ka warramaayo saas aawadee culamadu waxa yidhahan labada lama kulmiyo arjuu iyo insha allah waxaan rajaynayaa iyo insha allahu lama kulmiye ama insha allahu baa la isticmaalaa ama arjuu baa la isticmaalaa waa rajaynaya ya yani markuu qofku shayga jasmiyo markaasaa la yidhi insha allaahu dee ku dar walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika gadan ila an yashaa allah marka markaas waa jazmi marka taas meelo badan bay markaa ku timi axaadiis badan oo mutacadida saas aawadeed nebigu ma raacin insha allah waa faa'iido halkaa aad ka faa'iidayso waa yahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nus ahlu jannaha ay noqonayaan rajaaguna shay muxaqaqu iska noqonaya waayo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen allah iyo rasuulkiisu allah ama rasuulkiisu hadday rajaa sheegaan rajadaas wuxuu noqonayaa shay muxaqaqa ya casa min allahi waajiba atay culammadu yidhaahdaan marka rajada allah iyo rasuulkiisa ka ahaataa waxay ka dhigantahay kalmaqtuuci sidii wax la qatcinayo o la jasminayo kale ka dhigantay fadiiladan waa loo kordhiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo waxaa soo aroortay xadiiska imaam axmed wakhayruhu soo wariyeen inuu tilmaamaayo in waxa weeye ummatu muxamed ay noqonayso thuluthaan marka cidda jannada gashay loo qaybiyo saddex meelood laba dalool waxay noqonayaan ummatu muxamed daloolka soo hadhayna ummadaha kaleo dhan oo laysu geeyey bay isu noqonayaan saddex eh, dalool marka laga dhigo laba dalool ummatu muxamed baa laga yeelayaa daloolka soo hadhayna ummadaha kaleoo oo laysu geeyey ayaa laga dhigayaa labada saxiix xadiiskaas kuma soo aroorin ee tirmidi iyo imaam axmed iyo baa soo wariyey culammaduna waa kuwiyiin lafdi kale wuxuu sheegayaa xadiiska markaysaga ku sugani safaf buu sheegayaa jannadu ay ahlujannu inay yihiin oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ahlujannuhu waa boqol iyo labaatan saf mid walba intuu laeg yahay ilaahu inbaa garanaya boqol iyo labaatankaa saf siddeetan saf waa ummatu muxammad afartan safna waa ummadaha kaleoo dhan oo laysu geeyey waa sidii oo kale weeye sidii xadiiskii hore aynu ku sheegnay ee sulisaanka iyo suliska sheegaya waayo marka loo qaybiyo boqol iyo labaatan saddex meelood loo qaybiyo waa saddex meelood min afartana marka ummatu muxamed waa siddeetan saf bay noqonaysa ya afartanka safee kalena ummadaha kalea noqonaya saf waliba intuu la eg yahay iyo intuu ka kooban yahay cadadkooda allahum baa garanay marka bushaaro weyn baa xadiiskan ku sugan hmm. xadiiska afar boqol iyo toddobiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo saddex iyo afartane wa abi muusa alashcariy radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi ida kaana yowmu alqiyaama ay idaa wujida marka la helo yowmualqiyaamati maalinta qiyaame ama uu xasilo maalinta qiyaame ay dhacdo maalinta qiyaame wa kaana tam dafaca allahu ilaa kulli muslimiin allah waxuu u dhiibaa allah wuxuu u dhiibaa ilaa kulli muslimin muslim kastaba yahuudiyan yahuudi buu u dhiibaa aw nasraaniyan ama nasraani buu u dhiibaa shakhsi ama yahuudi ah ama nasraani ah ama kiristaan ah ayuu u dhiibaa fayaquulu wuxuu ku odhanayaa allah ku min annaar haada kani fikaakuka waa kii aad iskaga furanaysay min annaari naarta wa fii riwaayatin canhu riwaayo kale waxaa ku sugnayd abii muusa alashcari laga soo warinaayo imaam muslim ka soo wariyey can inabiy sala allahu aleyh wasalam isaguna nebiga ka warina qaala inuu yidhi yaji'u yowma alqiyaamati naasu min almuslimiina bidunuubin amhaali iljibaal yaji'u waa imanayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame naasun dad baa imanaya dadkaasoo minal muslimiina muslimiinta ka mida ayaa imanaya waxay la imanayaan bidunuubin dembiyaal bay la imanayaan dembiyadaasoo amhaalil jibaali buuraha la mida intay weyni ka qabaan waa dembiye buuraha la mida intay weyni ka qabaan yakfiruha allaahu lahum allah waa u dhaafayaa dunuubtaas muslimiinta waa u dhaafayaa rawaahu muslimun muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey qowluhu dafaca ilaa kulli muslimin hadalkiisa uu yidhi wuxuu u dhiibaa muslim kasta yahuudiyan yahuudi buu u dhiibaa shakhsi yahuudi ah aw nasraaniyan ama midkii kiristaanu u dhiibaa fa yaquulu wuxuu yidhahdaa hada fikaakuka min annaar fakaakuka iyo fikaakuka fa'da la kordhigo ama la hoos dhigo labadaba waa loo dabdiyaa bacdii waxay fadilaanba kordhigan adigu labadu waa bannayin cala kulli xaal macnaahu macnihiisu waxa weeye maa jaa fi xadiisi abi hurayra waa ka ku yimi xadiiskii abi hurayra ayaa la macno ah oo macnihiisu markaa uu la macno yahay radia allahu canhu likulli axadin manzilun fi ljannati wa manzilun fi nnaar qof kasta waxa u sugnaaday manzilun guri fi ljannati jannada gudaheeda ku sugan ama jannada gudaheeda ugu sugan wa manzilun iyo guri fi naari naarta gudaheeda ku sugan gurigaasoo naarta gudaheeda ku sugan ama fi naari naarta gudaheeda ku sugan istiqraar ku tacalluqsiisa ama marka waxaw manilun laga sifeeyo <clears throat> nactiga laga sifeeye lagu tacalluqsiyo falmuminu muuminku idaa dakhala aljannata markuu jannada galo khalafahu lkaafiru fi nnaar khalafahu lkaafiru gaalka ayaa uga dambaynayo yacni ka dhaxlaya fi naari gurigii naarta liannahu mustaxiqun lidalika bikufrih sababtuna waxay tahay waa mid kaa mutaystay bikufrihi sababtii gaalnimadiisu ku mutaystay wa macnaa fikaakuka fikaakuka macnaheedu waxa weeye annaka kunta mucaradan lidukhuuli innaar adigu waxaad ahaan jirtay mucaradan mid u bandhigan lidukhuuli naari naar inaad gasho yacnii qof kasta markuu ilaahay abuuray gurina jannadaa looga abuuray gurina naartaa looga abuuray qof taa laga daayay ma jiro shakhsi kasta qof kastaba ilaahay wuxuu u abuuray guri jannada iyo guri naarta waa laba guri hadduu iimaan ku dhinto oo wanaagsanaado gurigii jannaduu gelayaa gurigiisi naartana waa laga dhaxlayaa waa loo bedelayaa waa loo bedelayaa hadduu gaalooboo gaalnimo ku dhintana gurigii naartuu gelayaa gurigiisi jannadana guri kale oo markaa naarta abaa loogu beddelayaa aaaabun waa maxay yani waxa weye waxbaa laysdhaafsanayaayo waa laysku kedinaya waxaan isku qiimo ahayn baa la laysku bedelinaya guri naarta iyo guri jannadii da isku qiimo maaha haddamaaragta yani gurigii aad jannada ku lahayd marka lagu yidhaahdo kii gaalka ahaa yani guriga naarta u qaado gurigan naartaana ninkii marka waxa weeye loo abuuray gurigaagii jannadaa la siinaya bedel ahaan loo siinaya kaannahu in la furtay marka fikaakuka sida looga jeeda waa saas annaka kunta waxaad ahaan jirtay mucaradan mid u bandhigan lidukhuuli naari naarta inaad gasho wahaada kana kanna fikaakuka waa kii markaysa markaa naarta lagaaga furanayey oo bimacnaa waxaweye fidaagu ku dhacayay ama labada guri laysugu kiin beddelayey lianna allaha tacaala maxaa yeelay allah isagaa koreeye qadara linnaari cadadan yamla'uha wuxuu u qadaray oo u jaangooyey naarta cadadan tiro tiradaas tiradaasoo yomla u habuuxinayo fa idaa dakhalaha alkufaaru markay gaaladu galaan bidunuubihim dembiyadoodii sababtii dembiyadooda ay ku galaan wa kufrihim iyo gaalnimadooda sababteedii ay ku galaan naarta saaruu waxay noqdaan fii macna alfikaaki waxay shabbahayaan madafurashadiio kale ay shabbahayaan yacni markaa lagu furtay lilmuslimiina muslimiinta lagu furtay laakiin ma aha in waxa weeye markaa dunuubtoodii de inay qaateen maaha ee waxa weeye waxaa markaa la siiyey guryihii baa la ysugu beddeley ya gurigu jannada ku lahaa waxaa la siiyey muumin baa la siiyey oo la yidhi adigu labadan guri isku qaado ninkii markaa waxa gurigaa loo abuurayna gurigii e, jannada loogu abuuraan loo jeedaa gurigii jannada loogu abuuray e, jannada gurigii markaa lagu abuuray e, qofkan markaa loogu talagalay hadduu markaa wanaagsanaado muuminkaa la siinaya bedel ahaanna isaga waxaa loo siinayaa ninkii gurigaa qaatay gurigii naarta looga abuuray ayaa bedel ahaan gaalkii loo siinaya marka laba guribu isku qaadanaya kii gaalka kii muuminkaana laba guribu isku qaadanaya guri isaga u sugnaaday iyo guri markaa gurigiisii naarta loogu beddelay ayuu markaa labadaa guri isku qaadanaya kii muuminkaa kii gaalkaana waa saas leey wallaahu aclam xadiiskani wuxuu tilmaamayaa isaguna rajo weyn buu tilmaamayaa cumar bn cabdilcasiis wuxuu yidhi hada alxadiisu arja xadiisin lilmuslimiin waa xadiiska ugu rajogelinta badan muslimiinta rajo loo sheego waa kii ugu rajada badnaa waxaabuu tilmaamayaa dembiyo buuraha la mida buuraha amhaal iljibaal inuu allah u dhaafayo qofku inuu kadsoomo maaha oo is yidhahdo kolleyba waa lagaa dhaafaya inuu is yidhahdo maaha waayo waa haafilun bilmashii'ati doonis buu ilahay ku dembi dhaafaa ya kuu doonuu ilaahay u dhaafayaa kuu doonana uma dhaafayo kuu doonana uma dhaafayo kuu doonana uma dhaafayo marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal guri janno iyo guri naara in isku bedelaayo waxaa kaloo laga qaadanayaa in fikaak laga cabiray oo dee fikaakhii way shabahaysaa nooc shabahay ku leedahay kaannahu madax furad uu yahay oo kale ay shabahaysaa taasna waxa weye waa laga qaadanaya xadiiskan haddaba ziyaada ku sugnayd fi saxiixi muslim markuu ku yimi yajiu yowma alqiyaamati annaasu min almuslimiina bidunuubin amhaali iljibaali fayakfiruha lahum wayadacuha cala alyahuudi waannasaara imaamu nawowi inta dambe waa jaray waa guuyi ziyaada waxaa la socday wa yadacuha cala alyahuudi waannasaara dembiyada buuraha la midkaa wuxuu saarayaa ilaahay yuhuudda iyo nasaaradu kor ka saaraya markuu iyaga ka dhaafo muslimiintii ayuu qaadayaa dabeedna yuhuud iyo nasaaradu korka ka saaraya xadiiskan bay ku sugnay laakiin raawi ruwaadda ka midoo abuu rawx la yidhaahdaa eh, laakiin xadiiskaas eh, akhirkiisa waxaa ku sugnaa inuu raawi yidhi fiima axsibu ana nooc shakiya halkaa ku sugan fii saxiixi muslim saasay ugu sugantahay fiima axsibu ana markuu yidhi fayakfiruha lahum wayadacuha cala alyahuudi waannasaara ayuu wuxuu yidhi fii ma axsibu ana si aan anigu u malaynayo abuurawx oo ruwaadda xadiiska soo warinaysa ka mida oo intaana sidaa loogu laqimay ayuu ihi laa adri miman ishaku ma garanaayo shakigu yuu ka dhacay ma abuu muusu ka dhacay ma abuu burdo inankiisa abuu ka dhacay yacni waxa weeye cidda uu ka dhacay markaysa markaa shakigani waayo imaadda buui calaa kulli xaal cibaaradaas intaa dambe ee wayadacuha cala alyahuudi waannasaara ahlucilmiga qaarkood waa naqdiyeen oo waxay yidhaahdeen lafdigaasi waa macluum oo cidaan markaa horta xadiiskan meelaan ahayn kuma iman xadiiskaa quray ku timi fii saxiix muslim ha ahaatee dee alfaadda qaarkood la qabsaday baa jirtay iyo axaadiista qaar oo labada saxiix ku oo la qabsaday axaadiis saxiix oo marka qadar laga qabsadayna waa jirtaa marka qadarka wayadacuha cala alyahuudi waannasaara waxay ka mid tahay waxyaalaha ay culamada qaarkood naqdiyeen oo qabsadeen waxaana yidhahdeen waxay ka hor imanaysaa sariixa qur'aanka allah wuxuu yidhi walaa tasir waasiratun wisra ukhra yani nafna naf kale dembigeed ma xambaarto waxaa kaloo allah yidhi ina allaha laa yadlimu mihqaala dara ilaahay ma dulmiyo qudhaanjo wax la miisaana ma dulmiyo walaa yadlimu rabbuka axada rabbigaa cidna ma dulmiyo laa gaal walaa muumin yacnii cid uu allah dulmiyaa marnaba ma jirto marka maadaama qur'aanki si inoo sheegaayo ee lafdiganna shakiba galay ee nusuusahana uu ka hor imanaayo aayaadka qur'aaniga ah waxay noqonaysaa qadarka noocaasi ma sugnaa ee waxay noqonaysaa waxa weeye waa macluula oo mid nebiga ka sugan ma aha wa cala alyahuudi waannasaara mid nebiga ka sugan ma aha ilaahayna waxa weye cid walba cadaalad buu ku xukumaya cidu waxa weeye waa yahuud waa nasaara iyo isaga kiil oo waa xumaayeen markaysaa markaa e, e, siyaadi marka waxa weeye markaa waxayna galabsan korka ka saar yacni waxa weeye markaa la odhanaya maaha maxkamadda ilaahay waa cadaalad ilahay cadli buu ka xukumaya wa baynahum bilxaq yani waxaa lagu kala xukumaa cadliba allah ku kala xukumaa cadaalad buu ka xukumaya saas aawadeed qadarka ha ku kadsoomin haddii aad marka aragto imaamu nawowina qasdan buu axadfay oo u gooyey culamaduna aad bay uga hadlaan xadiidka afar boqol iyo sideed iyo soddon can ibni cumara radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul yani inta kale xadiiska waa sugan tahay wax nakaarayna kuma sugnaa lakiin waa intaa yar ee dambe weeye afar boqol iyo siddeed iyo soddon oo can ibni cumara radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul ibnu cumar wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo yudna almu'minu yowma alqiyaamati min rabbih yudna waa la soo dhowaynaya almu'minu muuminka la soo dhowaynaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame min rabbihi xagga rabbigii baa loo soo dhowaynaya xataa yadaca kanafahu calayh xataa yadaca ilaahu ka dhigaayo allah kanafahu asturkiisa calayhi muuminka korkiisa uu saarayo ka dhigayo yani asturkiisa ayuu markaa ilaahay saaray asturkiisa inuu saarana iyo raxmaddiisa waxa weeye waa macnaha markaa xaqee ka laazimaya <clears throat> walaazimu lxaqi xaqun xaq waxay ka laazimayaana waa xaq wey kanafkiisu allah saaraya fa yuqariruh waa qirsiinayaa allah bidunuubihi dembiyadii muuminkaasi la yimi ayuu qirsiinayaa fayaquulu wuxuu ku odhanayaa atacrifu danba kada ma garanaysaa dembigii caynkaas ahaa dembigisa ayaa saas ahaay aad samaysay ma garanaysaa atacrifu tacrifu danba kada ma garanaysaa dembigii caynkaa iyo caynkaa ahaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa rabbi rabbigayow acrifu waan garanaya xataa dee dunuubtuu ilaawe iyo waa la xasuusinayaayo maalintaa dembi uu yani markaa odhanaayo garan maayo wax la midii ma jiraan wax walba waxay u yihiin ka wuduuxi nahaar hadduu markaa adduunyada i ilaawey aakhire waa la xasuusinayaayo yani waxa weeyaan siuu marka wax walba dee u garto marka la qirsiiyo oo uu u qiro ayaa loo xasuusinaya markaasuu odhanayaa rabbi acrifu ay yaa rabbi acrifu rabbigayow waan garanaya qaala allah wuxuu yidhaahdaa fa innii anigu qad satartuha calayka fi dunya waa kugu asturo waa kuu xilqariyey adduunyada gudaheedii markii aad ku sugnayd waan kuu xilqariyo waa ku asturay oo kuma kashifin dadka ahlul iimaankaa badiba dunuubtaay ku dhacaan ilahay waa u xilqariyaa ya laakiin markuu caadaysta noqdo marka dambe waa la fadeexadiyaa waa la fadeexadiyaa hmm. eh, asar baa sheegaayey cumar bnu khataab in qof loo keenay dabeedna markaa zina inay ahayd baan filaya dabeed markaas wallahi weligay hore uma samayn markaasu beentaa wey beentaa wey ilahay mar keliya kuma kashifo qofka mar keliya ilahay kuma kashifo ya soomaalidu wax u eg bay dee yidhahdaan marka hadal shabaah ayay soomaalidu yidhahdaan hmm. waayahay waana akfiruha laka alyowm anigu maanta waan kuu dhaafayaa adduunyadii waa kugu asturo waa kuu xilqariyey maantana waan kuu dhaafayaa fayucطaa saxiifata xasanaatih fayucطaa waxaa la siiyaa saxiifata xasanaatih xasanaadkiisii iyo wanaagyadiisii waraaqiha ay ku qoraayeen baa la siiyaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay kanafuhu satruhu wa raxmatuh kanafuhu kanafkiisu waa satruhu asturaaddiisa wa raxmatuhu iyo naxariisiisa yacani waa wuxuu ilqariyaa ilaahay idin qoray sitruhu sitruhu waa wax wax lagu asturo sitruhu waa asturkiis marka masder ku noqonaya satri laakiin sitrigu waxa weye shayga wax asturo weye sax sax wey sitruhu waa asturkiisa wax ku asturo wa raxmatu iyo naxariisiisa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qofka muminka ilaahay inuu xilqarinayo oo gaalka ama munaafiqa calaa ru'uusi alashhaad baa laga fadeexadiyaa khalaa'iqda korkooda inta looga dhawaaqo baa la kashifaa oo la fadeexadiyaa muuminka ilaahay si gaara ayuu u soo dhoweeyaa kanafkiisuu saaraa waa asturaa dabeedna hoos buu markaa iyadoo dadkii markaa aan lagu kashifin ayaa dunuubtiisii loo sheegaa dembidembi loo xasuusiyaa markaasuu deedna xasuustaa isagoo eh, baqayo isla waad halaagsantay ayuu allah wuxuu ku yidhaahdaa adduunyadana waan kuu xilqariyo waa kugu asturay maantana waan kuu dhaafay ya maantana waa kuu dhaafay markaa kaana waxaa ku sugan yacni markaa ciddii aan dembiga mujaaharo kula iman waa xadiiska ugu rajada badan baa culamada qaarkood yidhahdeen hadduu qofku mujaaharo la yimaado dembiyada markaa isagu eh, dee bannaanka la yimaado iska shifo eh, taas waciid baa soo arooray inaan loo dhaafayn ya kuwa mujaahiriinta ah iyaga inaan loo dhaafayn waciid baa soo arooray marka ciddii aan mujaaharo la iman ila waxaa laga fahmayaa xadiiska qad satartuha calayka fi dunya hadduu marka mujaaharo la yimaado adduunyadii laguma asturin bannaankaa dembigiisu yaallayn marka ciddii aan mujaaharo la iman ee dembiga aan la jahrin ee aan iskashifin ee xilqarsanaan ku sugnaa dembigoodu qarsoonaa yani waxa weeye waa xadiiska ugu rajada badan baa culamada qaarkood yahy ama min arja alaxaadiis xadiiska afar boqol iyo sagaal iyo soddon can ibni mascuud halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk